bsmi اllah الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثيirا إlى yوم الdin aلdars الkhaamis والثaلaaثuuna darsiga shan iyo soddonaad israa'uhu wa micraajuh waxa uu ku saabsan yahay israa'uhu guuraysiintii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la guuraysiiyey wa micraajuhu iyo dallacsiintii loo dallacsiiyey ama la geeyey ila alcaalami alculow caalamka sare fi sanati alxaadiyata cashrata sannadii koob iyo tobnaad ee nebinimada dhexdeeda akramahu allaahu waxaa ilaahay uu ku maamuusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bilisraa'i guuraysiin iyo dheelmin waalmicraaji iyo in samaawaadka la geeyey oo booqasho uu ku tegey faalisraa'u israagu huwa isagu waxa weeye tawajuhu nnabiyi sala allahu calayhi wasalam jihaysiga uu rasuulku u jihaystay leylana habeennimo min almasjid alxaraami isagoo ka dhaqaaqay oo ka tegay masaajidka xurmada leh ila almasjid alaqsa ee uu u jihaystay masaajidkii almasjid alaqsa ama beyt lmaqdis walmicraaju micraajkuna huwa isagu waxa weeye sucuuduhu koritaanka rasuulku uu koray sala allahu calayhi wasalam ila alcaalami alculuwi ila alcaalami alculwiy caalamka sare wa fiihi isla habeenkaa dhexdiisa furidat waxaa lagu faral yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo lagu soo waajibiyo loo soo dhiibay alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta wa fii sabiixati leylati lisraa'i habeenkaa rasuulka la dheelmiyey ama la guuraysiiyey subaxnimadiisi callamahu jibriilu rasuulka malakul jibriil baa waxa uu baray asalaata salaadaha iyo wa awqaatahaa waqtiyadooda darsigani waxa uu ku saabsan yahay xaadiat lisraai walmicraaj dhacdadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la kulantay ee ahayd in la dheelmiyey markii dambena samaawaadka la geeyey israa sidaa hore aynu u soo marnay waxaa la yidhaahdaa waa asayru fi lleyl habeenka dhexdiisa in la socdo oo la guureeyo ayaa looga jeedaa dhacdadan iyo arrintani waxay ku soo beegantay xilli rasuulka calayhi salaatu wasalaam culays iyo dhibaato badanba uu dareemayey oo murugo badani ku habsatay oo laba qof oo agtiisa qiimo badan ku lahaa qiimo weynna ugu fadhiyey garab iyo gaashaanna u ahaa uu waayey waa adeerkii oo abu aaliba iyo zawjuhu khadiija radia allahu canha murugada iyo culayskaa waxaa u raaca in qurayshi ay ku dhiiratay inay dhibaatadii iyo culayskii ay ku hayeen ay dib u bilaabaan oo ay laba kacleeyaan haddaba si culayskaa iyo murugada looga khafiifiyo baa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa rasuulka uu ku maamuusay arrintan iyada ah oo ah in la dheelmiyo kadibna loo gudbiyo samaawaadka sare si waxa weeye qalbigiisana loo dejiyo waxyaaba badan oo uu ku farxana uu u soo arko ambiyadii kale ee isaga ka horraysay iyo culaysyadoodii iyo dhibaatadii soo martayna wax ka mid ah iyadoo marka horeba uu ogaa in haddana uu dareemo eh, rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay marka uu ka warramayo dhacdadaasi isaga oo masaajidka xaramka ku sugan ama waxa weeye ka agdhow ayaa waxaa loo keenay baqal midabkeedu caddaan yahay oo xagga masaafada ay jaraysa marka la eegana halka isheedu ku dhacdo ayaa qoobkeeduna ku dhacaya baqashaasi markii uu fuulay waxaa la geeyey beyt lmaqdis ama almasjidu alaqsa dabeetana halkaasaa baqashiisii uu ku xidhay ambiyadii uu marka halkaa ku tukiyey kadib baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo gudbiyey in loo kor yeelo oo loo dalacsiiyo caalamka sare qisadaa iyo dhacdadaasina rasuulku calayhi isalaatu wasalaam marka uu ka warramayo wuxuu tilmaamayaa malakul jibriil baa wehelinayey oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam safarkaa ku wehelinayey samo walba marka ay gaadhaan albaabkeedii garaacayeen oo malakul jibriil u garaacayay samaa u dunyaha markii uu gaadhay waa samada usoo sokayse ee albaabkeedii waxa weeye uu cotaday in laga furo waa malakul malakuljibriile baa waxaa la su-aalo la weydiiyey waa kuma waa jibriil yaa kula socda muxamed miyaa la soo diray haa oo dema xagga samawaadka loo soo diray inuu booqasho ku yimaado markii dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu samaa u dunyaha albaabkii laga furay waxa uu ugu tegay abunaa aadam calayhi salaam nabi aadam waana loo sheegay inuu nebi aadam iyo homalkul jibriil baa u sheegay waa uu salaamay nebi aadamna wuu soo dhoweeyey dhacdooyin kala duwanna halkaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa ku arkay iyo mashaahid kala duwan sida ciqaabta ay marayeen dadka ribada cuna iyo xoolaha agoonta kuwa cuna iyo dumarkii xumaanta sameynayay raggooda xumaanta usoo jiidayay yacnii ciqaabtooda iyo cadaabka ay marayaan wax ka mid a ah. ayaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam halkaa waxa weeye uu ku arkay kadibna waxa uu uga sii gudbay samada labaad samadii labaadna sidiisa la eg baa albaabkeeda laga furay dalab kadib waxa uu markaa ku sii maray samada labaad laba nebi oo kale ah yaxya binu zakariya iyo ciisa bnu maryam calayhim assalaam iyagana waa salaamay way soo dhoweeyeen waa uu ka sii gudbay rasuulku alayh isalaatu wasalaam samadii saddexaad buu u gudbay iyadana waxa weeye waxa uu ugu tegay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo rasuulku uu ku sifeeyey in la siiyey maxay shatru lxusn quruxda kala barhkeed yani quruxda marka leega caalamka taalla haaf baa isaga la siiyey haafkii kalena waxaa loo qeybiya wixii kale qurux badan iyo dadkii kale loo qaybiyey isna waa salaamayoo nabi yuusufna waa soo dhoweeyey kadibna rasuulku wuxuu usii gudbay samada afraad waxaanuu ugu tegey nebiyullaahi idriis calayhi salaam isna intaa in la eg baa salaan iyo soo dhoweyniba ay dhexmartay haddana samadii shanaad nebi haaruun buu ugu tegey uu sii salaamay samada lixaad nebi muuse calayhi salaam samada toddobaad nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam kadib baa rasuulku uu ka sii gudbay xata intahaa ilaa sidrati almuntaha waaya halkaa markii uu gaadhay baa rabbi subxaana wa tacaala la hadlay oo salaadaha lagu soo faral yeelay waajibaadka nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii rasuulku uu sii maray samada lixaad sida nusuustu ay tilmaamaysa nebi muuse markii looga warramay nebi moxamed iyo in debadii la soo diray wuu ilmeeyey waxaanu xoogaa ka yaraa dee murugaysnaa u ummadaada ayaa malaha ugu badan xagga jannada iyo gelitaankeeda markaa nebi moxamed ummadda nebi moxamed inay ka badan tahay oo jannada ay kaga badan doonto ummadda nebi muuse loo diray calayhi salaam taasuu ka yaro murugoonayay xaasidnimona kamay ahayne wuxuu inuu ka warwarsanaa khayrka faraha badan ee dhaafay iyo in ummaddiisa lagaga badan yahay jannada nabiyullaahi llaahi ibraahim calayhi salaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa sii maray waanu soo dhoweeyey nabi ibraahim rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu rasuulku leeyay waxaan ugu tegay isagoo ku tiirsan albeyt lmacmuur gurigaa camiran ee rasuulku uu ku sifeeyey calayhi salaatu wasalaam maalin walba toddobaatan kun oo malag baa yimaada oo ku sujuuda oo ay ka noqdaan dibba uguma soo noqdaan maalin walbana toddobaatan cusub baa imanaya kadib baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii malek uu tegey nabiyullaahi ibraahim nebi ibraahim farin buu u soo dhiibay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo inaga uu inoogu soo dhiibay waxa uu kuuhi yaa muxamed isagoo rasuulka la hadlaya calayhi salaatu wasalaam aqri ummataka mini salaama ummaddaada salaan iga gaadhsii wa ahbirhum ana aljannata ayibatu turba cadbat lmaa wa annaha qiicaanun wa ana khiraasaha subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar nabi muxamedow ummadaada salaan iga gaadhsii waxaanaad u sheegtaa oo fariintaan kugu dhiibaya ay tahay jannadu inay tahay meel yacni carasan ah aada u wanaagsan oo dhul aada u wanaagsan ay tahayoo beerashada ku wacan biyaheeduna macaan yihiin waana dhul bannaan oo u baahan in la beerto yacni ku habboon waxaa la beertaana beerihii la qodayay maahee waa subxaana allaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar farintaasaa nebi ibraahim rasuulka alayh isalaatu wasalaam uu dhiibay waxaa haddaba culimmadu ay isweydiiyaan ilaa ambiyadu intan la sheegay uun may ahayno way ka badan yihiin ambiyadii kale muxuu rasuulku la kulmiyaa ula kulmi waayey calayhi salaatu wasalaam culamada qaarkood waxay leeyihiin waa say u soo kala horreeyeenun dhammaantood inay soo dhoweeyaan waa la faraye siday u soo kala dhowaayeen ama ay usoo kala horgaadheen ama ay usoo dee kala hor yimaadeen unbuu ula kulmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo samaawaadkan kala duwan uu kula kulmayo ambiyada nebi walba uu samo ugu tegayo waa siday usoo kala horreeyeen culimada qaarkoodna waxay leeyihin ambiyadan si gaara loo xushay la kulankooda rasuulka inay la kulmaan waxaa rasuulka la dareensiinayaa dhibaatadii iyaga soo martay mid la lamida ama u dhiganta ama ku dhowi isna inay mari doonto oo nebi walba culays baa maray weliba raggaa waxa wey ambiyada waxa wey magacyadooda aanu sheegnaye uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam samaawaadka kusii maray marka mid walba culayskii maray mid lamida ama ku dhow in rasuulka la marsiin doono calayhi salaatu wasalaam oo u adkaysto o dul qaato baa xikmaduba ay ahayd bay culamada qaarkoodna tilmaamayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam habeenka waxaa lagu soo faral yeelay salaadaha shanta iyadoo marka hore kontona baa loo soo dhiibay khamsuuna salaatan markii uu soo gaadhay nebi muuse calayhi salaam rasuulku ayaa waxa uu ku yihi maxaa lagu soo dhiibo ummadaada aad u sidaa wuxuu yidhi salaadaha konton salaadood baan sidaa waajiba waxa uu ku yidhi nabi muuse rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo la talinaya aniga arrintan ummadda hore ugu tijaabiyo warkooda waan ogahay mana qaadi karaan marka ilaahay ku noqo oo ka bari inuu kaa fudaydiyo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu noqday toban baa laga daayay isagoo afartan situu haddana soo noqday intii in la eg buu nabi muuse calayhi salaam rasuulku yihi alayhi isalaatu wasalaam siduu rasuulku u noqnoqonayay ee marba uu ilaahay subxaana wa tacaala u baryeeyey baa waxaa lagu soo ururiyey maxay shan salaadood shantaa lafteedu haddana nebi muuse hadalka keenay wuxuu ilaahay ku noqo iga fudaydi dheh shantan lafteeda kari maayaan marka ilaahay waxa uu tilmaamay hiya amsun wa amsuun fi ljr maa yubadelu lqowlu laday yani hadalkaa lama bedelayo sidaasuu waxa weeye noqonaya almuhim rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxu uhi maya rabbigay waan ka xishoonayaa intaa kadib ku noqon maayo marka shantaa salaadood baa sidaa lagu meelmariyey xaggii ajarkana u dhiganta maxay konton salaadood ka waran hadday konton noqon lahayd iyadoo sideediya lainoo keeni lahay ya shantii baaba loogu taagilaya soo maha shantii salaadood baaba loogu taagilay bal konton ka waran dadku may awoodeen dee dembiguna waa kusii badan lahaa marka waa naxariis iyo nicma min allah in laynaga khafiifiyey su-aal baa halkaa imanayso nebi muuse calayhi asalaam ummadda ma anfacay oo taladiisii ma anfacday haa way anfacday waayahay qof dhintay dadka nool ma anfici kara waa su-aal meesha taal waa ishkaal waalidoo soo aroori kara wey qof dhintay ma anfici karaa dad nooloo wax ma u tari karaa waa su-aal taalla qaarkood baa shubhadaa qaato waxay dhaheen ha nebi muusebe isagoo dhintay boqolaal iyo kumanaan sano ka hor waa kaa ina anfacayo salaadihii kontonka ahaa waa taa sababtiisa dhiskoonkaa faraha badan la sameeyey shan lagu soo ururiyey marka dee yanfac awliyaduna way anfici kartaa dadka iyagoo dhintay waa la baryi karaa wax waa la weydiisan karaa walyaha qaar baa arrintaa ku dooda waa kuwa u ololeeya in dee xabaalaha iyo dad dhintay iyo la baryo ayaa intana waxay ka dhigtaan xujo iyo waxay yaro cuskadaan laakiin waa qiyaasun maca alfaariq waxa la ysaga qiyaas qaadan karaba ma aha dhacdadan waxa weeye dhacday leylat alisraa walmicraaj waa arrin mucjisaa weeye waa arrin aanay caqliga iyo maskaxda bani aadamku inay siday doonto ka dhigato xaggay doontona u jiidato aanay ahayn waa arrin haybi oo inaga maqan oo intaa laga sheegay inaynu ka qaadanno unay tahay laakiin waxaa muhima ah qofku marka horeba inuu ogaado nusuusta intee jeer bay ku soo aroortay qof dhintay inaanu waxba maqlin si waloo loola hadlo maxaa ka mid a ah aayaadka in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma lakum haddaad baridaan u yeedhaan idinma aqbalayaan haddayba xataa dhici lahayd inaad maqli lahaayeen idinma jawaabi karaan maaha in la leey waa idin maqlayaane jawaabtuu maraykan hau qaadante waa hadday xataa dhiciba lahayd inay idin maqlaan maba dhacayse idinma jawaabi karaa alaslu waxa weeye qof dhintay mana hadlo waxna ma maqlo iyagoo taa ogoo garanaya haddana waxay ku doodayaan nebi muuseba ka kaa in anfacay isagoo laakiin taasna waa baab tan kalena waa baab asalku waa sida inaan qof dhintay juuq iyo jawaabtoona awooday iyo inuu wax maqlo oo dadka noole la hadlay u maqlade ama uu jawaabo asalku waa sida amaa qisadan iyo kuwa kale la midka ah sida dee asxaabu lqaliib nimankii gaalada ahay qaswatu beder markii la laayay rasuulku uu godka ku gura dabeeta uu la hadlay ee cumar binu khataab uu lahaa rasuulka ilah maxaad kala hadlaysa oy dhinteenbe waa kii rasuulku ku lahaa calayhi salaatu wasalaam kama maqli ogid adugu yani sidaad u maqasho si lamadaba ii maqlaan taana dee waa istinaayo ilaahay baa maqashiinaya loogama qiyaas qaadan kara marka marka wax halkaa ugu jiraa ma jiro qof dhintayna lama baryi karo tasarufna ma laha haddii in un tasarufu leey godkaa madow weeye ciiddaas kaga soo bixi lahaade xoogaa ee magaca mayd loo bixiyey soo arki mayse marka haddii inuunu wax tarayo tii sabadaryael ahee muxuu ka dhex meeshan iskaga soo bixi laha ka soo bixi lahaabe qaar baa waxay qofka marka sidaa loo aaso iskaga baxaaba deetana muxuu tagaa <laughs> wuxuu tegayaa wadamo kale iyo meela aan lagu oqoon alhaasu ku guurguursanaya halkaasuu tegaya may fahanta halkanna intaa la yaree la aasaya kafantu sii muuqata mooyaane marka sidaa looga dhaqaaqa busna ka baxaya war hadda ma fahamti awliyadu ma dhimata way dhuumataa ma dhimatee way dhuumataa qaar ku odhanaya qabriguu ka baxay anaaba dhexda kula kulmay isagoo sii socda reerkii markii aan tegayna aaskiisii oo la joogin baaban tegiya xabaashii iyo aaska wasoo niga halkan isku aragnimo dhaweyd maya waa kii dhintay dhacdadaa yacni mid ku dhow ama la mid ah, a wuxuu ka sheekeeyey wuxuu nin odayo ayaanu aasnay dadkuna ay malaha awliye yar arkayeen ayaa dhintay wuxuuhi aaskiisii baan ka qayb galay waanu aasnay markii aaskii laga soo dareeray unbaa war kalina soo galay o waa kii baxayba uu ka tegay qabriguu iskaga tegay oo yaa arkay hebel hebel oo magaalada ka maqnaa baa isagoo soo socda dhexda kula kulmay markaa wuu ka baxay badde hebelkii laftiisaan u tegay bu intaan rumaysan waay waxaan malaha waba kama jiraan adda waa markaa iska reemiyayo aan warbahayn de aan diinta aqoon ulahayn alshaan wuxu uhi waxaan ku warkan la sheegayo xaggeed ka keentay wuxu waa beentood anugu mana arag waxuu agna xataa ma arag war may fahamte been baa xataa la samaynaya cidda samaynaysa maad garanaysaa waa kuwa doonaya hadhow inay ku maxaabsadaan lan waa sheekhabad iyo awliye iyo caynkan iyo caynkan iyo caynkan iyo hala baryo marka qofku haddii uu in uun dhintay naftiisa yani cid uun wax tari karo horta naftiisu ka bilaabi lahaa qaraabadu soo booqan lahaa marka qaarkood uu iman lahaa xaaskiisu ka warhayn lahaa xoolihiisu odhan lahaa waan noolahay dhaxlina waan joogaay waan yaro buxune laakiin intii midna maaha soo maa idan halkan adil yani kuma jirto xujo in la yidhaahdo qof dhintay baa dad anfacaya ama awliya ha ama cid kale ha noqdee cidda nusuustu ay sheegtay iyagoo dhintay in hadal ay maqleen ama lala hadlay ama ay dhagaysteenna dee waa istina waa arrin mucjiso gaara wey isuma khusaysaba waxa ishuseeya ma aha marka waynu maqalla iyadoo lagu doodayo ama qaarkood qolyahan iminka soo yaro noolaanaya ay ku doodaan awliyada waa la baryi karaa waayo waxna way tari karaan nebi muuse waa kayna anfacay ha salaadihii isaga sababtiisa waa taa shan laga dhigay halkay konton ahayd marka daliil kuma jiro dhacdadana waa gaar waa qiyaasu maca alfaariq haddii cid waloo dhimata ay wax maqlayso dee ag fadhiiso u weheliyanoo la sheekayso markaad aastaha ka tegin maxaa awliyadu toodun ka dhigay mid iyagu wax maqlayo keliya haddii cid dhimatay le waxbay maqlaysaa ama waxbay anfacaysaa la joogoo la sheekaysa dee xabaashaa kaga imanay oo keligii marka waa arin aan sax ahayn caqlan wa sharcan laakiin la doonayo dadka in la marsiiyo ha qof isagu sidiisa aan diinna aqoon u lahayn iska mirqaansan oo marna ay marna xalaaraysan marna mirqaansan baa doonay diinta ka hadlo ka faallooda dabeetana masaa'isheeda taasina sax maaha waxaana fiican diin marka laga hadlayo inaan cid walba laga waraysan masaa-isha diiniga cidaamkee waaweyn in mid walba makarafoon la hoos dhigaa sax sax maaha idhaa heesaha ka waran xukunkooda deetana w ula noqotay illa heesaha iska jecela buu ku jawaabaya shareecadu ma qabto culimadaa isku khilaafsan caynkan masaa'il waxaa laga yaabaa in qofka sidaa u hadlaya waxyaabaha kale iyo tiirarka diinta islaamkuba ku taagantay qaarkood inaanu garanayn ama aanu aqoon lahayn axkaamtooda haddana wuxuu doonay inu khilaaf culimo iyo mise kutub laga qoray iyo inuu wax sheeg sheegaa laga yaaba khilaaf kastoo la sheegaana muctabar maaha de khilaaf kastoo la sheegaa muctabar ma wax walba haddaad tidaa tanna waa la isku khilaafay dee waxa weeye masaa'il waaweyn oo macluum min addiini bidaruura ayaa laga yaaba dadka qaarkood hadal inay geliyaan dadka kan waa la isku khilaafsanya tanna marka dadka yani in looga dhigo wax qof aan diinti aqoon u lahayn yaa sheekh hebel baanu waraysanayna sax maaha adaalmisigiisa iska sitaa u dhaanto kamankiisa iska garaaco taasaa u dembi labada marka la isbarbar dhigo inaad diinta fara gashato waxaan aqoon u lahayn awood u lahayn aad ka hadasho iyo inaad kamankaaga iyo musigaaga iska garaacato labaduba waa dembi laakiin waxaa sii dembi badan diinta inaad ka hadasho walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaal whada xaraamu litaftaruu cala allahi lkarib waxa weeye de waa laba dembi laakiin way kala culusi qofkan waxna xaaraantinimaynaya waxna xalaalaynaya waxna xarimaya waxna xalaalaynaya isagoon aqoon u lahayn waxaa u dhaantay inuu isagu iska qaato dee boqolaal baa fanaaniinay inuu kuwaa iska raacaa dhaantay laakiin inaanu diinta ka saynu horeba u sheegnay mar waloo meelaha wax lagu gudbiye wararka meelaha laga gudbiyaaba ay bataan mafaasidooduna way farabadataa marka midba wax buu ku doodaya waxyaabaha la yaab kale dadkii suufiyada ahaayee in uun iyagu dee malaha wuxuun ka sariiganayay masaa-ishan kama hadlaan laakiin dhowr midhoo lasoo lugooyey baa warbaahintaba haysta oo layidhi waad fiicantae laguma dhaamay dhaqaaq lagu sii daaya gafuur dhaaf dabeetana wuxuu doonana ku hadla siduu doona wax u dhiga sida uu jecel yahay u hadla bal hadeeg diintu sidaa ad jeceshay maaha sida ay tahay unbaa loo sheegaa laakiin in laga dhigo shay qofka ra'yigiisa ku xidhan oo sida isaguu jecel yahay dee sax ma aha qofkuna inuu ilaahay ka cabsado oo masalada haddaanu gelinayn inuu ka aamuso wey culimada u daayo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin marka masalo weyn oo aad isku qaaddo tada heestaa bannaan kanaa bannaan caynkan tafsiirka markaad eegto saxaabada ridwaanullaahi calayhim aayadda qur-aanka ah wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiidi liyudila can sabiili illahi bigayri cilm aayaddaa waxay ku fasirayaan lahwulxadiidkaasi inuu heesaha yahay qur-aanka marka la fasirayana marka laga yimaado tafsiiru lqur'aani bilqur'aan in quraanka aanka qur-aan lagu fasiro aayaadka aayada kale lagu fasiro marka laga yimaado tafsiiru lqur'aani bisunna waxaa tallaabada saddexaad iyo marxaladda saddexaad ay noqotaa in qur-aanka lagu fasiro aqwaashii saxaabada waayo iyagaa ugu mudan iyagaa la mucaasarado waxa weye xilligii qur-aanku soo degayey joogay ugu faham badan waayo waa ardaydii nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam dad boqolaal sane ka dambeeyey inaad hadalkooda muctabar ka dhigto iyagana hadalkooda aad aasto waxay tilmaamaysaa raacnimo adigu inaad raacayso un sidaa jeceshay laakiin xaqdoon aadan ahay sidaa awgeed ba waxaa muhim ah in qofku masaa-isha uu dee aanu garanayn aanu dhex qaadin haddii kale daamaad iyo waxaan loo joogin buu geli doonaayo hawlo kaluu la iman hadal uun hatoo shaac baxdina sax ma hadal uun caanaad noqotid caannimadu wax la roodi raadiyo la doono maaha xubu uhuuri yuqsim uhuur qofba qofka uu ka caannimo jeceliy baa marka dambe uu ka lugo-a ah, lugooyay ku noqota marka inaad masaa'il waaweyn ka hadasho si aada usoo caan baxdo day doon qaab khaldan khaldanba uga hadal ama culimo waaweyn aad isku taarto si aad usoo caan baxdo maalmo waa lagu sheegsheegiyo dee baraha bulshada waad wareegi laakiin maalinba in yarbaa ku aasmaysa ogow waad libdhaysa ilaa lagu waaye marka dambe waayo qofku marka uu ka raadiyo diinta inuu caanimo ku raadiyo ama ka doono waxay taasi tilmaamaysaa maqsadkiisa siduu u liito ayay tilmaamaysa waxaa laga hayay bul fii maai zamzama tashtahir nin baa caannimo doonay dabeetana caannimadii maxay ka gashay biyaha samsamka inuu ku kaajo si uu caan u noqdo oo la yidhaahdo waa kii berigii ku kaajay biyaha muddo lasii hadalhayo dee marka hadal uunaad caan noqotida sax maaha waxaad ka hadlayso xaqnimadiisa daliilkiisa saxiixnimadiisa ayaa muhimo mudan laakiin hadda waxaa aada inoogu yaro badan inuu qofku ama mas'alo hariiba ka hadlo ama mas'alo waxa weeye diiniya oo macluum min addiini bidaruura ama la wada garanayaba inuu ka hadlo si khaldan iyo weji khaldanna uu uga hadlo isagoo caanimo ku duunaya ama inuu culimmadii waaweyneyd ka hadlo oo iska dhigan nin radinaya diin isagoo caannimo ku doonaya marka midna sax maaha culimaduna ixtiraam iyo qadarin bay mudan yihin masaa-isha diinigae laga hadlayana kaba sii mudan dee mas'ala diiniya ka mudan ayaa ka sii mudan ilaalinteeda iyo waxa weeye qofku inaanu ku dhiiranin marka waa daahiro jirtaa inaynu aragno labadaa qodobba qof masalo weyn isku qaadaya oonu cabasitigeedii ba lahayn iyo aqoonteed ama isku qaadaya caalim ka mida ah culimadii islaamka doonaya inuu waxa weeye dee kusoo caanbaxade markaa labada mina sax maaha sideedaba caalimku yukta wa yusib taa horta ogow qofka caalimka ah waanu khaldami karaa uu bani aadam buu yahay waana la saxaya haddii khalad cadi u jiro laakiin qaabkee loo saxayo danduuni in ansaxo sidaan u saxay waa inaan isweydiiya dariiqeenu maraya mase ahay qof isagu hawshaa u babac dhigi karo o kara halka waad ku khaldantay sheekh qodobka iyo qodobkaa iyo qodobkaasaad khilaaftay aayaddaa iyo aayaddaa iyo aayaddaasaad khilaaftay inaga sax sheekh ma yahay qofka baasitigaa lebisa ma dad badani ma lahaba wamaca daalika haddana muxuu doonaya inuu ka hadlo isku qaado si mardhow loo ydha waa kii sheekh hebel radiyey wey ha sheekh hebel berri weyd hadlay waxba uu ka hadlayd waxba ku tari mayso waa laga hadlaa dee soo maaha suuqaaba waa laga hadlaayo laba isfeedhayo iyo mid caytama iyo wax walba waa laga maqlaa kuwaa waxba dhaami maysid hadii aad culimada ixtiraam iyo qadarin u qaadi weydo qofkuna markuu yahay caalim ummadda ilaahay uu ku anfacay xataa hadaanu adiga sheekh ku ahayn ixtiraam iyo qadarin buu xataa haddaanu sheekh ku ahayn xataa haddii aad masaa qaarkood ku khilaafsantii weli ixtiraamkii iyo qadarintii culimanimo waa inaad u haysaa xataa hadduu masaa qaarkood isku khilaafsantii oo waxaa kala duwan laba qodob qofka inaad shaksiyan isaga nacda waa baab kale iyadu ee cuqdad nafsi kugu jirta adiga waa baab kale laakiin masala diiniya marka laga hadlayo alladii baynaka wa baynahu waa maxay waa masalada maaha ciidaha shaksi idinkama dhexeeya de colaad shaksiyani idinkama dhexayso laakiin masala laga yaaba ina idinka dhexayso amaad khalad u aragtay adugu qaabkaad u saxaysa iyo qaabkaad u toosinaysaa aadaab iyo akhlaaq bay leedahay aadaabu raddi cala almukhaalif way naga maqanta kutub baa laga qoro ay ku qorantay rasaa'il baa laga qoraa aadaabu albaxthi walmunaadara haddaad xataa cid radinaysa qaabkeed u hadlaysa ku tiiqtiiqsiga iyo maxaan ku idhaahdaaye waxyaabaha qofku yani hadalada ay ka muuqato inuu si u yaro tiiqtiiqsanay adaba wuxuu ku tiiqtiiqsadaa ma hayo laakiin wuxuu isleey waa tiiqtiiqsanaysaa taagga waxay sheegaysaa inaanu waxna soo diyaarin waxna haynin waxaana khalad oo runtii waxaan hadalkaa ugu dheeraanaya daahiradaasa inagu soo yaro mid wax qore iyo mid video ka soo baxa iyo mid dee caadi u hadlaba inuu nin weliba doonayo inuu caan noqdo caannimada horta maxaa laga helaa ma is wax laga helaa ma jirto aan dembi iyo istusnimadoo kugu sii korodha aan ahayn kugu sii dallacmaysa sidhinkaa istusnimaduunbaa kordhaya mar walbood caan noqoto soo ma waxaana fiican qofku ciddii ilaahay soo shaac saaraya waa halkeeda oo dee ciddii ilaahay jeclaado ummaddaa jeclaanaysa khayr iyo wanaag baa dadka dhexdooda loo dhigaya iyo niyad wanaag laakiin tan kale way iska koobnaanaysa marka culimadu qadarin iyo ixtiraam bay mudan yihiin xataa haddaad masaa-isha ku kala aragti duwantihiin weli ixtiraam iyo qadarin buu kaa mudan yahi waayo waa qof diinta intuu u qabtay in leegaabu weli umaad qaban wanaagga ummadda uu soo kordhiyay mid lamida weli umaad soo kordhiyen sababaad isugu taartaaba meesha ma taarlo macnaheedu maaha wixii culimadu tidhaahda ama sheekudha waa sidiisaa marwalba loo qaadanaya nin waliba sida alimaamu malik uu leeyahy kullunaa raadun wa marduud qof kastaa hadalkiisa wax laga qaatiyo wax laga taga buu leeyahy oo taa bani aadam buu yihi laakiin waxaan sax ahayn in qofku uu marka horeba ugaadhsado akhtaada iyo khaladaadka culimada uu eegto horta marka hore midka qaarkoodba odaysaa inuu yahay looyarkii loo dirsaday khaladaadka culimada adigu soo ururi haddaad kiisama urinayo kiisama eegayo intaasoo dembi buu dhex fadhiyaa isagu laakiin sheekh hebel cajaridiisa dhegayso a ah, halkaasu xarakadu khalday ku calaamadi waxaad ah, moodaa macalin ilma yar qur-aan mar dhowuu da soo bandhigaya tanuu khalday sidan uu yidhi caynkan u yidhi caynkan waxaanay taasi tilmaamaysaa qofkaasi inaanu xaqdoon qofka ilaa xarakada sii cararay ilaa xarakaadka xarakaa khaldantay imise xaraka inu khaladno macarabaynu iska dhaafinay kelmaddu weji leeda laakiin intee oo intee baynu khaladnaa oo akhtaa aynu ku dhacnaa lisaaniya iyo sabq lisaan ama aynu waxa weeye dee dareensaanama inaan dareemin imise khalad baynu ku dhacnaa ka war haddaad tidhahda khaladka dhacaba waan soo qabsanaya iyana waxay tilmaamaysaa un qofkaa inaad wax kale u weyday markaad ilaa xarakada sii socoto wax kale aad u weyday bay ka dhiganta marka mar walba inagoo culimada qadarin iyo qiimeyn u hayna dhalinyarada waxaa la gudboon oo culimadu qadarin bay mudan waxay dadka u qabteen ee wanaaga umaynaan qaban weli maynaan gaadhin halka ummadda ay soo gaadhsiiyeen iyo culaysyadaay ka soo saareen iyo diinta siday u fahamsiiyeen dadkay u faahfaahiyeen iyo sida ay khaladaad badan oo jiray hadday shirki tahay iyo hadday bidca tahayba ay ula dagaalameen intaa in leeg weli ma hayno inagu dhalinyaro maynaan gaadhin dee intaasi ugu yaraan waa inay keentaa ixtiraam iyo qadarin inaynu hayno haddii laakiin lagaaba soo gaari waayo sheekha hadlaba kuwa waaweyn aad isku taarto adoo ku yararaa ka tegin maxaa la odhan jiray ka yar iga celiyo ka weyn igu sidaa ila wuu ii soo maaha ka yari dee nafkaaga kici mayso moogi kaas leegtin haddaad isku alaga inu isagu dee kala calaf qaadaan dee laakiin ka weyn weli waxaa ku jira tuaala ku jira sooma ku tuay markaa sheekadaadu inay noqoto ka yar iga celiyo ka weyn igu sidaa sax maa had iyo jeerna lama fududaado qof aalibulcilmiya oo cilmi leh oo aqoon sheeganaya fudayd looga wacan inaqo qof bilig ah dabayshu qaadaysa wax walba doonaya isagu inuu ka hadlo aanay cidi uga horaynin sax maaha waad ka hadli kartaa masalada haddii adigu aad u arkaysa inay khaldantahy se sheekhaasi udhiga ama ciddaasi u hadasho lakiin sidaad u hadlaysaa dee waa inaad taqaanaa qaabka aad u hadlaysa iyo sida hadalka aad u dhigaysa iyo dee khaladkan aad ka hadlaysaa xajmi intee leeg buu leey haddii khaladka aad u geliso shaar ka weyn ka war oo masale aan badn siiba weynin laga yaabo ama aan buurnaynba aad ka dhigto qofkan inuu dee arkaantii islaamkaba ku tuntay dee waxay taasi tilmaamaysaa uun inaanu qofkani waxna aada u qiimayn karaynin ixtiraamkuna ku yaryahay iyo qadarintu ayuun bay taasi sheegaysa marka culimadu qadarin iyo ixtiraam bay naga mudayihin haddaanay iyagu ina odhanina ixtiraama dee caqligaaba sheegaysa un waxaad ka sugaysaa in ku dhaha ixtiraam sheekhu iyo sidaa ha iga hadlina balyarakaadi maya way mudan yihiin badi iyagoona afkaba ka odhan bay mudan yihin innagaanay naga mudan yihin marka waxaan carabka ugu adkaynaya war way inagu soo badatay culimada si yaroo fudud wax looga sheego aad bay usoo badatay nin waliba isagoo doonaya inuu kusoo shaacbo bal kuwii hore wax u qorqori jiray adugu eg ma aliyaala xataa magacooda maanta lama yaqaano berina rasaa'ishooda magaalada haysatay araddu kada wa kada asayf almasluul kada wa kada hadallo wada adagoo kutub laga qoray kitaabkaana cidima akrido maalintaasa ugu dambaysa la arko muuqiisa kii qorana cidima sheegto beri hore laga baxay way ku daayeen marka waa inay cido cibro iyo waano kuugu fillaataa nin waloo culimada afka ku taaga ama ku dhigrada halka uu ku dambeeyo waxaaba laga yaabaa ragga qaarkood ciddii wax u faa'iidaysay ee aqoon ka kororsadeen intay doontaba hal ekaateen in marka dambe uu isbidaba inuu isagii kusoo kala jeediyo laftiisa marka mar dhowr jeer baynu ku celinay khaladaadka caalimka iyo culimadu dee dadka bay la mid yihiin xagga khaladka khaladuu ka iman karaa dee waxbaa hoos mari kara ma lihin sida suufiyada wax walow yidhaahdaba qaado ha camalkiisa ha eegine qowlkiisa qaado taa inagu odhan mayno oo yani waxaan uga jeedaa wuxuu leeyahayba qaado dhan laakiin qofku waxa uu ku leeyahay uu kuu sheegayaa saxna wuu noqon karaa khaladna wuu noqon karaa inta saxan ka qaado inta khaladka ana dee iska ilaali hadaad baraarujin kartana baraaruji qaab loo baraarujiyay le dariiqeeda u mar laakiin haddii qabqabtaada iyo qacqacdaada loo taagi waayo mar walba meelaha ka soo booqdo iyadaaba mushkilada iyada iyada lafteeda imtixaana soo maog lafteedaa imtixaana marka inuu qofku alla kacabsi ku darana dad xataa xaq sheegayso khalad dhacayaad bayaaminayso dee waa inay ikhlaas iyo daacadnimo kaa laakiin ay kaa tahay un sheekh hebel buu waka ha la yidhaahdo waa ninkii berigii ninkan maad may waa ninkii sheekh hebel radiyaydii maad garanay intanaaba dawo aba intanuu ku nafisayaaba ya taasuu arkaa inay wax buuran u goynayso marka waxaa muhima in culimada aynu ixtiraamno qadarino mar walba xataa haddaanu waxba kuu dhigin laakiin yahay qof ummadda gallad ku leh diiniyan ixtiraamki iyo qadarinta waa mudan marnaba hoos looga dhigi maayo xataa ka mukhaalifka baan kuuli ee ku khilaafsan masaa-isha qaarkood kaaga aragti duwan maadaama uu yahay qof ummadda gallad ku leh diintana wax badan u taray intaa uu u taray ixtiraamkeedu waa kaa mudanya wuu iga soo hor aas macnuhu ma hadda saan doonaan ka yidhi maha marka waxaa muhim ah in aynu qadarinta iyo ixtiraamka aynaan ka tegin oo cilmigu markuu yaro yar yahay buuqiisa iyo qayladiisa looma taakali mot markuu qofka ku yaryahay waa daasad laba midhoo dhagaxa lagu riday maxay samaysaa maanta o dhan sanqadheedaaba dee loo taagi waaya sooma mar waloo cilmigu yar yahay fudaydkaa fara badan deetna qofku waa kaa marba wax isku taaraya ee marba meel gelaya marba meel gelaya qofba qofka uu ka aqoonta badan ama aqoontiisu ka badantay buu ka degan yahy ilmigu cilmigu cilmiga kuu kordhayaa waa inuu kuu ziyaadiyaa inuu kuu kordhayaa deganaanshiyo marka haddii cilmigaagu yar yahay waxaa laga yaabaa qofkii in wuxuu isu arkaa maogtay inuu aqoon badan leeyahy ismoodaya mar walbo aqoontaadu yarta weli waxse waad fiicanta mar kastoo aqoontaadu kordhana aqoon darrada ku sii garanaysa iyo in cilmi badani kaa maqan marka degdegan iyo bacbacdan faraha badanu arkaynaa waxay tilmaamaysaa uun waa daasadaasoo kale marka waa iska sasanqaraysaa ee marba dhinacba u carraysa waa saasoo kale qof markaan aqoon lahayn ama aqoontiisu yartay in lagu dhiiradana culimada sax ma marka qodobka aad baan ku adkaynayaa inaynaan culimada ku dhiiranin oo wax ka sheegidooda iyo ku orodkooda iyo kuwa yeedhana kale meelaha la gogo haddaad doonto kuwa adiga ku la u yeedha haddaad doonta fadhihi kari laadahay dee daad shoogi kari laaday u yeedh mid kula mido ta kaale la doon mise kaala duudaya dheh yani hadday dee si kaleba aad u joogi kari laaday wey waaan balwadba kaa noqotay laakiin marba waxaan soo qabsanayaa un caalim culimadii ka mid ah islaamka iyo muslimiinta kaasaan dabeetana miiska soo saaranaya saan qurbuqurb u goosanayo sax maaha sax yar yaryarkuna inay edebsadaan baa muhima waxaan kusoo gebagabeynaya dhalinyaradu waa inay culimada ka edebsadaan hadaad doonayso inaad soo shaacbaxda wax badan oo lagu soo shaacbaxaa jira soo ma waxyaaba badan oo kale maxaa taa culimada un kuu bidhaamiyey dariiqo kale aad kusoo shaacbixi meelaha ilaahay gal laakiin dee ha ka dhigin taargid culimada iyo khaladaadkooda ha ugaadhsan dee ha khaladaadkooda in la ugaadhsado qofkaasina meel xun buu ku dambeeya marka dambe taa ogood waa arrin xaqiiqa gebgebtaa faraha badan marka dambe culays baa ka dambeeya iyo qofkaasoo magiciisa iyo muuqiisaba dadku waxa weye marka dambe ay cid hadal haysaba la waayo waayo waxaa lagula dhaqmayaa binaqiidi qasdihi wixii uu doonayay kasoo horjeedkiisa caanim uu doonayay soo maaha inaan muuqiisa iyo magaciisaba la sheegin baa ku xigta cidiba aanay oqoonin marka waxaynu u galnay hawsha ama hadalkaa ina geliyey waxa weeye qodobkaa ah al-israa walmicraaj oo dad badani ay si kale u dhigtaane tasay jecelyiin waa ay u dhigtaane labada qoloba kaa masaa-isha waaweyn isku taaraya diiniga ah. ka hadalkeeda iyo ka go-aan iyo kaa culimada looga taag labada midna sax maaha masalada diinigana haddaad garanaysana axsan haddii kalena cidda kugu dhaanta weydii culimadana la deraje iyo la leefal ma tihid markaa ka gaabso ka gaabso waay fi sanati alxaadiyata casharata sanadii koob iyo tobnaad akramahu llahu ilaahay rasuulka waxa uu ku maamuusay bilisraa'i walmicraaj dheelmin la dheelmiyey oo la guuraysiiyey iyo micraajkii oo in samaawaadka la geeyey falisraau huwa tawajuhu nabiyi sala allahu alayh wasalam leylan israa waxaa looga jeedaa jihaysiga uu rasuulku habeenimo u jihaystay xilli habeena min almasjid alxaraam isagoo ka jihaystay oo ka dhaqaaqay masaajidka xurmada leh ila almasjid alaqsa uu jihaystay wlmicraaju marka almasjid alaqsa aqsa waxaa loogu bixiyey waa fogaanta uu ka fogaa maka libucdihi can ilmasjid alxaraam waay oo dee shaam buu ku waxa weeye waa xijaaz waynu garanayna waay wlmicraaju micraajkuna huwa isagu waxa weeye sucuuduhu sala allahu calayhi wasalam waa koritaanka rasuulku uu koray amaba uu fuulay ila alcaalami alculuwiy caalamka sare wa fiihi isla habeenkaasaa furidati salawaat lkhams salaadaha shantaa lagu soo faral yeelay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa aynu sheegnay marka hore konton salawaad baa lagu faral kadibna shan baa looga dhigay wa fii sabiixati leylati lisraa habeenkaa guuraysiinta iyo dheelmintu ay dhacday subaxnimadeedii callamahu jibriilu malakul jibriil ayaa waxa uu baray rasuulka calayhi salaatu wasalaam asalaata salaada iyo wa awqaataha xilliyadeeda marka malakul jibriil laba jeer buu rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam si uu u baro salaadaha faralkaa laba maalmood oo isku xigta maalinta hore waxa uu baray salaad walba wakhtigeeda bilowgeeda ama wakhtiga ay bilaabmayso ayuu tukiyey maalintii labaadna wuxuu tukiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil salaad walba aakhirkeeda oo ah xilligay dhammaanayso waxaanuu ku yidhi wakhtigu labadaasuu dhexeeya yacni maalintii hore salaada duhur bilowgeedii maalintii dambena salaada duhur aakhirkeedii xilligeedii gebagabada ahayd markaasaa rasuulka alai salatu slam wuxuu u sheegay in wakhtigu uu labadaa u dhexeeyo oo shalayna awal waqtiha laga tukaday salaada maantana laga tukaday aakhiru waqtiha waaya haddaba qurayshi arrintan way la yaabeen rasuulku markuu uga warramay calayhi isalaatu wasalaam aad bay u qariibsadeen xalay baan baytulmaqdis tegey dabeetana samaawaadkan haddana tegey kadibna saakaw anigaa idinla jooga qariib bay ku noqotay la yaab waayo bilaadee loo sii soconayay baytulmaqdis iyo almasjid aqsa marka iyagu qiyaastoodii yaridee koobnayd bay qaateen taasay qaateen marka waxay ahayd mid ummadda muminiinta laftoodana lagu imtixaamayey bal rumaynta ay rasuulka rumaysan yihiin iyo intay laegtay ise u qaadanayaan waxa weeye wixii u sheegaba qoladii kale gaalada laftoodana mucjiza la tusayy waxay w rasuulka ka waraysteen astaamihii iyo calaamadihii almasjid alaqsa iyo baytulmaqdis iyo siday ahayd buu ugu sheegay isagoon weligii tegin le way aan weligii tegin buu haddana rasuulku alayh isalatu wasalaam warbixin dhamaystiran ka siiyey oo uu sheegay abubakrin radi allahu canhu ardaa bay u yimaadeen nimankii gaalada waxay kuheen saaxiibkaa maanta wuxuu ina leeyihi xalay baan baytulmaqdis tago haddana waan soo laabtay markaa ka waranta abubakar oo iminkana miyaad rumaysaa abubakar waxa uu ku radia allaahu canhu waxaan ka rumaystay wax intaa ka weyn kana culus oo ah waxyiga habeen iyo maalinba kusoo degaya baan rumaystaa tanna way sii fududdahayba waa halka abubakar uu kula baxay laqabka ah asidiiq marka way isku dayeen inay beeniyaan o arrintaa deedafeeyaan laakiin de waa arrin ilahay subxana watacala rasuulka uu uga dhigayo aan lagu qiyaasi karayn dee maskaxda iyo caqliga bani aadamka qura as'ila fii ayi sanatin akramahu llah sanadeebaa ilaahay rasuulka ku sharfay bilsraai walmicraaj mal israau israa maxaa looga jeedaa malmicraaju micraajna maxaa looga jeedaa maadaa furida fiihi habeenkaa maxaa rasuulka lagu soo fara man callamahu salaata wa awqaataha salaadaha iyo waqtiyadooda yaa rasuulka baray calayhi salaatu wasalaam alkhulaasa fi sanati alxaadiyata cashrata sanadii koob iyo tobnaad ee nebinimada akramahu allahu bilisraa'i walmicraaj waxaa ilaahay rasuulka uu ku maamuusay inuu waxa weeye guuraysiiyey oo la dheelmiyo o la geeyey iyo in samaawaadka loo sii gudbiyey oo fiiha isla habeenka ay dhexdeeda furidat salawaat alkhams ayaa salaadaha shantaana la faral yeelay waxaan ku soo gebagabeynayaa qodob khuseeya israaga waxaa jira sawiro lala warwareego oo la leeyahy waa buraaqu nabiyi sala allahu alay wasalam waa buraaqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu raacay xagga horena ka a ah gabadh xagga dambena faras iyo wax ka ah soo maaha sawirkaasi dadka qaarkood iska ama way iibiyaan ama guryahay sudhaan ama iyagoo dee taagii islama laha waa laakiin sawirkaasi horta marka koobaad dee xaqiiqa ma aha maqsad aan fiicinayna waa laga leeyay ujeedda aan fiicinayna way ka leeyihin qolyaha waxaa faafiya ama sawirkaa sameeyey horta sawirkani dee rasuulku wuxuu ka waramay uun gaadiidka loo keeniyo buraaqaas midabkeedu inuu ahaa caddaan dhararkeeda inay faraskana ka yaro gaabnayd dameerkana ka yaro weyneyd ka dheereed xoogaa masaafada ay goynaysaana ay ahayd halka isheedu qabato intaasuu rasuul ka warmay alai isalaatu wasalaam intaa wax ka baxsan muu sheegay xagga hore gabadhkaahay muu yii waa qodob waa qodob labaadee sawirkan iyo waxani dee kanaaba sawirkaaba sheegay inuu malaawal yahay yaa arkay yaa soo arkay yaa sawir ka soo qaaday waa qodob labaade marka laga yimaado inaanay xaqiiqo ahayn arrin kalea ku hoos jirta sida culamada qaarkood ay leeyihiin arrintaasi waxa weeye gaaladu rasuulka calayhi salaatu wasalaam nacaybka ay u qabaan marka qaarkood waxyaabaha aan fiicnayn bay ku eedeeyaan oo dumarkan faraha badan ee uu qabay waxa weeye sagaalka ah tusaale ahaan dee dumar jacaylun bay ka ahayd dumar jacaylun bay ka ahayd waxaa kale aaminsan yihiinba ama sawirkan ujeeddaday ka leeyihin ay tahay siduu dumarka ugu baahnaa baa intii yaryadii xataa baytul maqdis la geenaya waa kaa ka maarmi waayey deeta waxaa la saaray maxay gaadiid xagga horena gabadh ka ah oo eegtadee xagga dambana uu ka saarnaadoo faraska miyaanay dhaleecayn ahayn khatar wey iska ilaali sawirkaasi waa laga yaabaa niyad wanaag inuu dadka qaarkood u haystaan laakiin gaalaa samaysay ujeeddaday ka leeyihiin ama ujeeddooyinka ay ka leeyihiinna taasaa ka mid ah idan de waa inuu qofka muslimkii noqdo qof wacyigii soo jeedo ugu yaraan wixii lagu keenaba ha qaadana isweydiidee maxay ahay sawirkan gabadhee xagga hore kaga yaalla ya iyo waxaan xagga dambe faraska ka ah horta xagguu jooga wa marka agga horaba ka ah, bani aadam xagga dambena faras ka ah xayawaankan xagge laga keena horta ma jiraabe de marka hore inuu qofku isweydiiya haddii xataa la odhan lahaa wuu jiraa tii rasuulku uu raacay ku ogta la odhan lahaa ka soo qaad marka waxyaabaha qaarkood waa inaad su-aal lima limadu kugu badataa meelaha qaarkood limaadaabay sidan ku dhacday weydii isweydii adigu cidda kugu dhaantana weydii marka sawiradaas way nagu badany qaarkood guryahay sudhaan xataa qaar baa gawaarida sudha qaarkood baa meelaha ku dhajiya qaarna waamay iibiyaan ha buraaqadii ma haysaaba odhan buraaqadii ga iibi buraaqadeedii waa waa sawir la sameeye soo maaha wallahu aclam wabilahi towfiiq sal allahuma ala nabi